bilood saddex bilood jooga haddaad tiraahdo ilaahu caana iga si ilaahu caana iga siiso hoogaa ma aha waxaan leeyahay waxa weeyaan dee waqtigiisa lama gaadhin taas oo kale waxaa weeyaan waa sidee ninkan balleeyay waa nidaamka ee caanada siday tahay soo lama socdo kolka waa ka sheexay waa ka sheexi jiray ilaahay ma weydiisan jirin laakiin waxa u arkay hadda waxa u muuqato ilaahay subxaanahu wa tacaala sida dadka ay ka caadi yeesheen owlaada lagu helo oo waxyaalaha lagu helo ilaahay waxaas inayna isaga shaqadiisa ahayn oo ilaahay wuxuu rabo inuu samayn karo wuxuu arkay irsaaqdii inuu gurigaas xiran ilaahay keenayo weliba wuxuu arkay irsaaqdaasi waktigii ay bixi jirtay ma aha wakti kale wey waktigii ay bixi jirtayna wakti kale leh iyo haddana ilaahay keena wakti aan cinabka iyo badaayiga iyo waxaaba aan bixi jirin oo waktigeeda aan joogin iyo meeshii haddana cinalkiiba bayga u buuxa saas oo kale kolka shayga waktigiisii aan joogin buu ilaahay siiyey haddana wax xakimay ma jiro waxaasoo xijaab waxba kama tarin oo ilaah haddana soo geliyey ilaahayga sidaas sameeyo oo shayga waktigiisa aan joogin siiyo dadka oo weliba wax xijaabayan aan jirin ilaahayga sidaas sameeyaay adigu duqnimadaada iyo haweenaydaada madalaysnimadooda hakala sheexin waa ku siin karaa taasaa u baxday markaasuu yii markuu ilaahay le owlaad isi ilaan adaa sameeyey shaygu waktigiisa aan joogin adaa keena ilaahyo baan ku arkaya anagu waktigeegu waan dhaafnay de maadaama shay aan waktigiisa joogin aad keentid anagu oo owlaadda waktigiila dhalay waktigeeda aan joogin waa na kartaa ilaah haddama nasiibu leey tanuu ka ambaqaadaya tanuu ka ambaqaadaya kolka dadkii yani fiirada le saas oo kale wax u fiiriyaan wixii oo rayo ka kor baa ka sheexi jiray hadda wuxuu wax inanka dhiirigeliyoo helay wuxuu ku dhiiridoo helay ma arkaysaa oo leeyahy wa adiga ilaahay samaynaya shayga waqtigiisa aan joogin wa adagu keenayo meesha ka keentay alaa yaqaan ilaahayo anaguna anagoo waqtiga dhalmada aan joogin waana siin kartaa kolka ilaahu hadda isii welad taasaad huugmada ugu sabab noqotay markii ay tiri in allaha yarzuqu man huwa min cind allahi in allaha yarzuqu man yashaau bikayri xisaabin markii ay tiri hunaalika waktigaas oo arrinta halkaa ay marayso oo arti cajaa'ibtaas iyuu dacaa baryey zakariya zakariya rabbow rabbigiisu baryey qaala wuxuu yidhi rabbi rabbigayow hablii anigi ii hibey min ladunka agtaada duriyatan caruur iigu hibey qayibatan oo wanaagsan sida iminku arsaaqa maryamo agtaada aada ugu keentay min cind illaahi agtaada aada ugu keentay iyadoo mawsankeeda joogin mawsankii ay baxaysa iyadoo la joogin sidaad u siisay oo kale anigana agtaada beriya dhowla iminka iga sii walow aan duqoofi bah maxaa yeelay inaka adigu samiicu ducaa'i ducda kii maqlid badan oo ajiibid badan baa tahay saasuu yidhi saasuu ilaahay ku tuugay ilaahayna waa ka aqbalay fanaadathu waxaa u dhawaaqday hu wahuwa isaga oo qaa'imun taagan yusallii tukanayo fil mixraabi meeshii mixraabka ahaa ee xaggii kore yani xaggii hore ee qolkii ah isagoo ku tukanayo iyo malaa'igta u dhawaaqday maxay tidhi ana allaha ilaahi yubashiruka wuu ku bishaaraynaya zakariyow biyaxyaa walad yaxyo layidhaahdo kuugu bishaaraynaya waa lagu aqbalay meesha waxaad ka fahmaysaa haddaad dan leedahay salaada dhexdeeda la tuuba markaas waa laga ajiibaa salaada dhexda adoo habeenkii salaatuleylku tukanayo ma arkaysaa dantaada ilaahay u bandhigo sujuud adiga oo ku jiro ilaahaygaadu tuub waa laga aqbalaa iminka fiiri markay malaa'igtu u dhawaaqaysa ee waxay ahayd waqti isaga oo taagan yahay oo tukunay ahayd markaas oo kale iyo ajiibadiina u timid markaas ajiibada u timid kolka saasa dantaada saasaa loo tukada yani salaadan wax cajibteeda waxaa ka mid ah nabigeenu markii dhibaato ay ku dhacdo salaada uu ku carari jiray calayhi salaatu wasalaam salaada markaad tukanaysad aad ilaahay tuugaysad markaas ajiibadu ugu dhowdahay yusalii fi lmihraabi ah, waxaan leeya yubashiruka biyaxya musadiqan maxaa eh, yaxyahaasi kii rumaynayo bikelimatin kelimo rumaynayo kelimadaasoo min allah ilaahay xaggiisa ahaatay kelimada oo rumaynayo waa maxay waa kitaabka xagga ilaahay kutubta xagga ilaahay ka timid wey kulligeedbu waa kelimo xagga ilaahay ka timid wey kutubtii xagga ilaahay lagu soo dejiyo towraad iyo injiil iyo zabuur wixii ka horreeyey waa rumaysan yahay amaha kelimadu waxaa loo jeedaa nabi ciise oo wuxuu rumaysan yahay inuu nabi ciise ilaahay soo diri doono nabi ciisena kelimadu waa la yidhaahdaa kor kelimada kutubta ilaahayna waa la yidhaahdaa nabi ciisena waa la yidhaahdaa ama labadaba isku dar isagoo labadaba rumaysan wasayidan xaalaya kii sayid ah nabi yaxay sayid buu ahaa macnaa nin laga dambeeyo la cadeeco ayuu ahaan jiray وحصورا حاليه كشرا yahay ku sharan ah haweenka ka sharan haweenka waa ka sharnaan jiray oo haweenka uma أدرام jirin isaga oo qabo oo wixii qof ah maanta ma arkaysa oo saas ah iyo haddan haweenka ka jarnaayo ma guursanin naag uma dhowaan nadiif buu ahaa wanabiya nebi xaal uu yahay ku xagga ilaahay subxaana wa tacaala looga yani looga soo waxyooday من الصالحين كوسو سودين مثل مدعي حالو كاس تلمانكاس ورد لي يحيي لي رأو تلمانهاس له يكوغو بشارين يا إلهي ولد يحيي لي رأو تلمانهاس له مصدقا بكلمة من الله كو وسيدا لب وحصورا سدح ونبيا أفر من الصالحين شن يحيي ولد شنتا تلمامد لي إلهي كو يعني كوغو بشارين يا بس قال وحوري لفلك ربي ربي ويوه annaa sideeba yakuunu ahaanaya lii anigu gulaamun wiil sideeba iigu ahaanaya wa ali waxay iigu bishaareeyee sideeba wiil anigu iigu ahaanaya waqad balaganii isagoo isoo gaaray alkibaaru gabowgu isoo gaaray da'weynida isoo gaadhay waan da'weynaaday cutush oo kala noqdo bistii baan ahay oo jirkii wuu dharay biyo badan ma laha ilaahayow sideebaa aan welad ku helaya wa mara'atii naagtaydana caaqirun tu aan dhalin wey iyadana tuma dhaliis ay wey kolka sideenuu welad iigu ahaanayaa weladka aad iigu bishaaraysa inaad siinaysa waan garanaa laakiin ilaahayo waxaan ku weydiisanayaa habka weladka aan ku helayaa ii sheeg buu leeyahay ma aha inuu la yaaban yahay leeyahay anigoo da-daasa saad iigu bishaaraynaysaa weladkeen ku dhali karaa uma jeedo waxa weeye ilaahay ii bishaaraysiyo welad inaad siinaysa waan ogahay laakiin waad i taqaanaa anigana da-daan gaari naagtihiin inay madalista ilaahay waad og tahay sida aan ku helayaa kulliba igu bishaaraysi waan helayaa laakiin habka aan ku helay ilaahayow i ogeysii buu leeyahy manaa kalean guursanaya matana liii da'yaraynaya oo lii suubinaya sideen ku helayaa buu leeyahy habka aan ku helayo waa sida qaala ilaahay wuxuu yidhi kadaaliki arrinka waa iska sidaasun adiga oo sidaas oo kale oo sidaa u da'weyn oo naagtadeen ay dhaliis ay tahay ayaga oo sidaas oo kale ah unba la idin siinayaa mushkilo ma aha bale naagtaadan iyagoo naagtaadaan ah inba ilaahay ku wanaajinaya ka dhiga adigun cutashkaaga iska ahaa sidaa aakiin ilaahay kugu si arrinku waa dhib yari baa wax badanba uma baahan almru amarka kadaalika waa un iska sida inuu adigu gulaam kuu ahaanayo adigoo saa u duqa oo naagtadan ay madarays ahaan jirtay inuu wiil kuu ahaanayo arrinta waa iska sidaas wey sidaan aakiinba laydinku siinayaa ma aha in naagtada eh, maalan lada yaraynayo ama naag kale aada guursanaysid ama saas oo kale ma idinkoo sidiina unbaa laiska keensiinaya maxaa yeelay allahu ilaahay yafcalu wuu fala maa yashaa waxuu doono fala ilaahay wuxuu doonou falaa wax xakinaya ma jiro bis waa gartay iyaga oo sidaas in la siinaya imika gari habka lagu siinayo gari ma gartay qaala haddana wuxuu yidhi mar labaad rabbi rabbigayow ijcal yeel lii anugu aayatan calaamo iiya waa nin dee wiilidka welidkaan u ooman ilaahayow nafteed hadhow jeer waa hanqal taagayahay calaamo aan ku garta calaamo aan ku garta inuu welidkii calool galay ilaahu ii yeel buu yidhi calaamada haddaan arko waan garanaya inuu calool galay intaana calaamadaa jirinna inuuna calool galin baan ogahay ilaahu calaamadaa ii yeel buu yidhi aan ku garta haddii kada calaamada aanan haysanin waxaan leeyahay talow goorma lagu siin ma afartan sano kadibba ma muddo kadibba goortay tahay garan maayo calaamo aan ku garto ilaahu haddana ii yeel buu yidhi rabbi rabbigow ijcal lii ii yeel calaamatan calaamo ii yeel oon ku gartay inuu weladkii calool galay qaala wuxuu yidhi ilaahay aayatuka calaamadaada an laa tukallima wa inaanad la hadlin annaasa dadka wa inaanad la hadlin alaaata ayaamin maalmo saddex ah waa inaanad dadka la hadlin calaamadu waxa weeye waxaad arkaysaa saddex maalmood dadka lama hadli kartid mar al markaad la hadal dad afkaadu waa xiriiya lamaba hadli kartid haddaad tidaahdid kutubtii towraad iyo kuwaas akhri haddaad istidaahdidna ee ama ilaahay dikrigiisii ama tasbiixdiisii ama tahliishiisii akhri haddaad tidhaahdin carabkaagu waa sii daysan yahay caadi wey dadna hadal ma rabtaa waa xiran yahay afkaaga had cudurna ma qabtid cudurna ma qabtid dadka hadalkiisii ma kartid awood ma kartid markaad tiraa la hadal afkaagii waa xiran yahay haddaad ilaahay tasbiixdiisii iyo ducadiisii iyo cibaadadiis hadaad u kacdunna afkaagu waa sii deysiyaa marka calaamadaa aragta waxaad garanaysaa inuu calool galay saddex maalmood wey bis marka saddex maalmood aad sidaa noqotid waxaad garanaysaa inuu weladkii calool galay taa ku gara an laa tukalima annaasa dadka waa inaanad la hadlin oo inaanad la hadli karin annaasa dadkii alaaata ayaamin saddex maalmood ilaa ramsan ishaaro maahay ishaaro wax ku garansiinaya ama isha hagu ishaaro ama farta haugu ishaaro ama ahe aduu soo doon haugu ishaaro dadka markuu raba inuu wax ka dhaadhiciyo ishaaro maahe afkii hadal ka soo bixi isha ama ahe wax si u doon ishaaro ramsigii waxaa la yidhaahdaa waa inaad qofkaani shayga aad rabtid waa inaad fahmasiisaa ishaaro aad ku fahmasiisaa kolka dadka saas mooyaan si kale ula hadli karaa ma jir nin dhigala oo ah hadalka aanan aqoonin sida u hadlo oo kale sidaas oo kale ula hadlaya laakiin afkii baan kula hadlaa afkii waa xiran yahay afkii hadalka hal kama soo baxay calaamadaas wey ishaaro maaha kolkaa wadkur xus rabbaka rabbigaaga xus saddexdaa maalmood oo sida afkaaga oo u xiran yahay dadka aanad la hadli karaynin marka rabbigaaga dikrigiisa rabbigaaga xus bari kasiiran in badan xus oo rabbigaaga dikrigiisa bar maxaa yeele rabbigaaga dikrigiisa waa kuu furin yahay carabkaaga waa sii daysin yahay wasabbix tasbiixso bilcashiyi galabtii walibkaari aroortii bitasbiixda rabbigaa tasbiixisa badi saddexdaa maalmood bis calaamadii baa loo sheegay kolka sidiibuu ku ololgalay sidiibuu yaxyuu ku dhashay kolka baibu wakti ka sheekay nebi maxamedow qaalat ay tiri almalaa'ikatu malaa'igta ay tiri yaa maryamu maryamey ina allaha ilaahi isdafaaki wuu ku doortay aduu ku doortay markuu kaa dhigay beydkaas kii kii u kudmayso maarkiisa ookaad iyo cibaado iyo wanaag buu kuu doortay wadaharakii wuu ku dahiray waxyaalihii qudunka ahaa ee akhlaaqdii xunxumayd iyo waxyaalihii kale iyuu kaa dahiray wasdafaakii wuuna ku doortayo calaa nisaa'i caalamiina caalamiinta naagahoodoo idil iyuu kaa doortay naagaha caalamiinta idil aduu kaa doortay wey ilaahay subxaanahu wa tacaala kolka waxa weeye waxyaalo anaagaha kale aanan lahaan jirin ayay leedahay ilaahay baa saas usoo waxyooday yaa maryamo maryamay iqnutii ateec lirabbiki rabbigaaga ateec wasjudii sujuud lirabbiki rabbigaaga u sujuud warkacii rukuuc maca raakiciina kuwa rukuucsuno ilaahay dartii u rukuucsuno macoodu rukuuco bimacnaa kuwa tukuna jamaacaadkooda ku darsan wey ama jamaacad ku tuku ama keligaaba ahaaw laakiin kuwii tukanay qof la jira ahaaw kuwii tukanaya ilaahay caabudaya qof la jira ahaaw ilaahay baa saas ku yidhi daalika warkaas hadda aan soo marnay ee lasoo sheegay warkaas oo laga soo bilaabo aali cimraan laga soo bilaabo ilaa halkan aan joogno min ambaail haybi waxyaalaha maqan oo qaybka ah oo makhluuqaadka ka maqan oon ogaan karaynin wararkiisa yuu ka mid yahay nuuxii waan waxyoonaynaa hi warkaasi waan waxyoonaynaa ilayka adaan kuusoo waxyoonayna nabi maxamedow arrinta inay sidaa u dhacday ee imra imra'atu cimraan ay sidaa rabbigeeda u tuugtay oo maryamo ay dhashay oo maryamo ilaahay sidaa u aqbalay oo markii ilaahay aqbalay irsaaqdaas iyo waxaasan ilaahay siinay oo nebi zakariya markaas ilaahay tuugay oo weladkaas ilaahay ugu bishaaray waxaase idil nebi maxamedow markay waxaa dhacayeen adigu goobjoog maad ahayn kitaabkii dhigayana maad akrisanin waa wax qayb awey ah haddana adoo ka sheekaynayo sababta ugu sheekaynaysan waa maxay anigaa kuu soo waxyoy nebi wamaa kuntaa maad ahayn nebi maxamedow ladayhim kuwaas mees joogo oo culammada ah culammada reer banu israa'iil ah agtooda maad ahaanin id waktigii yulquuna ay ridayeen aqlaamahum qalmiyaalkooda ay ridayeen oo biyaha badda ay ku ridayeen ayuhum kooduba yakfulu kafaalo qaadaya siay ogaadaan darteed ay ugu ridayeen maad ogeyn waxaa jirtay markii maryamo anigu waxaan sheegnay hadduu ilaahay wuxuu noo soo sheegay maryamo waxaa kafaalo qaaday zakariya laakiin markuu zakariya kafaalo qaaday iskama iskama qaadan keliya culimmadii meesha joogtay oo masaajidkaas joogtay ee towraadka qiinay ee saas ahayd ayaa mid walba wuxuu yidhi anaa kafaalo qaada kolkaasaa la yidhi ninkii quriga ugu dhaco qurigiisa soo baxo iyaa kafaaladii leh qalamyaalkii ay qorayeenoo kitaabka tawraata ay ku qorayeen ee barakada lahaa ayaa waxaa layidhi badda ha lagu rido biyaha ha lagu rido biyihii baa lagu ridi ninkii qalankiisa kor u soo baxa iyaa kafaalo qaaday waa quri rid wey laakiin wuxuu ku qurridinayaa dhul milaha lagu soo jarjarin maaha waa qoryo barako badan wey waa kuwii towraad ay ku qorayeen qalmadii wey qalmadii bay qoryo ka dhigteen qoryahaasaa lagu ridiyey meesha qoryihii kolka markii ay ku rideen kii zakariya qalankii zakariya kor u baxay kolka saasoo ku helay isaga kolka waxaa leeyahay markay sidaas u qorridinayeen nebi maxamedow adiga goobjoog maad ahayn haddana adiga ka warramayo kolka siday ku dhacday de ilaahay buu ogaaba ku warramayo si kalena ma suurabaysa wamaa kunta ladayhim agtooda maad ahaanin kuwa culammada ah ee maryama kafaalo qaaradeeda ku murmay agtooda maad ahaan id waqtigii yulquuna ay ridayaan aqlaamhum qalimyaalkooda ay ridayeen ayuhum koogiiba yakfulu kafaalo qaaday inay ogaadaan darteed wamaa kunta maad ahaanin yakfulu maryama maryamo kafaalo qaaday inay ogaadaan darteed wamaa kunta maad ahaanin ladayhim kuwa agtooda maad ahaanin id waqtigii yaktasimuuna ay doorayaan markii ay doodayeen mubaarac waxaa loogu cabiraya yacni arrintu way dhacday laakiin istixdaaran litilka suurati alcajiibati baa loogu cabira waktigii ay doodayeen oo ay lahayn anaa kafaalo qaadi anaa kafaalo qaadi oo lagu kala bixiyey qururidkaasi waktigaas agtooda maad ahaane id waqti ka sheekay maxamedow qaalad ay tiri almalaa'ikatu malaa'igta ay tiri yaa maryama maryamay ina allaha ilaahay yubashiruki wuu kuu bishaaraynayaa bikelimatin kelima kuugu bishaaraynaya kelimadaasoo minhu isaga xaggiisa ahaatay kelimadu waa nabi muuse nabi ciise wey nabi ciise naftiisa kelimo ah maxaa yeeley kelima la yidhahda magaciis magacyaalkiisa waxaa ka mid ah nabi ciise magacyaalkiisa kelima iyaa ka mid ah maxaa kelimo loo yidhi waxaa weye ilan kun baa lagu helay kun ahaw kelimadaasaa lagu helay maadaama kelimadaa lagu helay isagoon aabba lahayn kelimadaas un lagu helay kelimadu waa magac looga dhago waxa la yidhi kelima kelimadu kun wey maadaama kun lagu helo kuntii baa loo baxay kolka fiiri hadda arrinta siday u socoto meeshii laga soo bilaabay aala cimraan nebi aadam nebi nuux nebi aali ibraahim aala cimraan qoys wada nadiif aho duriyatan bacduhaa min bacdin wey aala cimraan waan arnay qoyska haweenaydii oo qabay maanta cimraan siday u wanaagsanayd sidaa ay u wanaagsan tahay bay ku dhashay maryamo maryamo markay dhashayna waxaa loo dhiibay zakariya oo beydkii ilaahay madax ka ah kolkaasaa markii loo dhiibay halkaasay joogtay sidaas u cibaadaysan jirtay waxay noqotay maryamo tu ilaahay doortay oo ilaahay caabudo saasay noqotay kolka maryamadii sidaas ahayd iyo iminka nabi ciise dhashay kolka haddaad sidaa fiirisid caqliga ma keeni karaa in magaciisa uu yahay welad hayru sharci ah maya qoyskaasaa diidaya qoyska adig waa loogu soo qoyska odan waxaa loogu soo sheekaynayaa bal yani xaaladda ku dhashay iyo qoyskay ku dhashay markaad fiirisid qoys xumaan yaqaana maba ahad wax u dhow maba ahad kolka halkaa waxaad ka fahmaysaa nabi ciise waxaan ay yahuudda ku sheegayso len waa welad aan sharci ahayn waxa weeye iyo meesha ku dhashay wax isla ahayn waa meel daaca buu wada awey waa mid xumaanba aanan qalbigooda inay sameeyaan iska dhaaf xataa qalbigooda aan soo marin in allaha yubashiruki bikalimatin kalimatuu ugu bishaaraynaya kelimada minhu xaggiisa ahaatay kelimadaasoo ismuhu isimkiisa kelimada isagu weyna ogtahay waxaa loo mudakiriinaya damiirka ismuhu isimkiisa almasiixu masiix uu yahay masiix baa layidhaha nabi ciisa masiix yacni waa kii wax masaxa ninka buko hindhaha ah, aan lahayn iyo u marin jiray waa masixi jiray waa indhaha u bixi jiray kii e, barasta ku dhacdo masixi jiray kolkaasuu bogsan jiray tan kale waxaa weeyaan e, waana wareegi jiray adduunku saaix buu ahaa sidaa daraaddeed waa loo yiri bal ciisaa ciise ah ibnu maryama maryama inankeeda ah inan aabilahan fiiri wajiihan xaariga kii uga nabi ciise kadibna adduunyada dhexdeeda uga jila dhexdeeda nin uga buu ahaa oo laga dambeeyo oo la xushmeeyo dadka ahlilaahi agtiisa weji buu ku lahaa walaakirata aakhar ah, dhexdana weji lahoo ilaahay agtiisa weji buu ku leeyahay oo xushma iyo wanaag iyo ixtiraam buu leeyahay wa min almuqarabiina kuwa ilaahay loo dhaweeyey mid ka mid ah xaal uu yahay ciisahaasaan kuugu bishaaraynaynaa wey wajiyahan wey fi dunya walaakhirati iyo wa min almuqarabiina isagoo ah wayukalimu xaalihi isagoo la hadlayo ciisahaasi annaasa dadka la hadlayo fi lmahdi raribta isagoo ku sugan isagoo raribta ku sugan meesha caruurta la jiifiyo nahjiga dhabtana waa layidhahda rariibtana waa la yidhaahdaa isagoo rariibta kusugan macnaa isagoo yaab iyo dadka la hadlaa wakahlan xaali isagoo garmadow waqtiga garmadowga isagoo oo jooga iyo dadka la hadlaa macnaha waxaa laleeya waxa aayadda ku sheegaysa wiilka aan ku siinayno markuu yar yahay oo dhabta aada ku haysid iyo markuu aada areygiisa gaaro oo ma aragtay garmadow uu yahay da-dooda oo gaaro labadaas isku sibay u wada hadlaa hadalka markuu yar yahay oo hadlayo iyo markuu weyn yahay hadalkuu hadlayo waa isku mido markuu yar yahay markuu hadlayo hadalkaas waxaad moodaa inuu nin bislaari yahay yaad moodaa wey oo hadalkiisa ma kala duwanay markuu yar yahay oo rasuurtii ku jira iyo markuu da weyn yahay markuu da gaaro oo garmadow oo gaaro wayukalimu wuu la hadla annaasa dadkoo la hadla fi lmahdi rasiibka xaal uu ku sugan yahay boo dadka la hadla wa kahlan xaale isaga oo waqtigii garmadowga oo joogo iyuu dadka la hadla wa min asaalixiina kuwa suusuubin xaal uu ka mid yahay weli tilmaantiisa caynkaas ah iyo ilaahay kuugu bishaaraynaya qaalat iyaduna waxay tidhi rabbi rabbigayow annaa sideedu yakuunu ahaanaya lii anigu waladu walad iigu ahaanaya walam yamsasnii isagoona itaabanin basharun bashar itaabanin xaaraan iyo xalaal midna igu taabane bashar rag ah xaaraan iyo xalaal isagoon igu taabanin sideebuu rabbiyo welig iigu ahaanayaawe ii sheeg yani ilaahay kama hor imaanayso waxay leedahay waad igu bishaarayso inaan weladkaa helayo waan ogahay laakiin basharba ima taabanina sidee baan ku helaya rabbiyow ii sheeg baleed qaala wuxuu yidhi ilaahay kadaaliki arrinka waa anuska sidaas alamru amarka kadaaliki sidaas un wey in yakuuna laki walaamun waladun min gayri an yamsaskii basharu iyada oonu basharku taabanin inuu welid kuu ahaado sidaas way arrintu tahay baa lihi dhibaato ma aha ilaahay wuu abuuri karaa isagoo oon rag ku taabanin inuu welid ku siiyo ilaahay way u sahlantahay alamru arrinka kadaaliki sidaas wey oo ah min an yakuuna laki waladun min gayri an yamsaski basharun arrinku iska sidaas ba maxaa yeelay allahu ilaahay yakhluqu wuu abuura maa yashaau wuxuu doono abuura idaa qallaa haddii oo xukumo amran amr hadduu xukumo fainamaa yaquulu wuxuu yidhaahdaa un lahu ilaahay amarkii wuxuu ku yidhaahdaa kun ahaaw fayakuunu wuu ahaanaya imanku waxa ku filan keliya ciisow ahaaw hooyadaa ka ahaaw aabba la-aan bas waa inuu ahaada halkaasay ku siman tahay wayucallimu ilaahay wuxuu baraya xaalo ilaahay baraya buu ku ilaahay wuxuu baraya hu alkitaaba kitaabkuu baraya wax qorid alkitaaba ay alkitaabata wax qoriduu baraya ama maahe alkitaaba ay alkhata khadkuu baraya khadka kitaabadu waa inaad wax qoraysid khadkana waa waxaad qoraysid wey waa khad quruxsanaan jir khadkiisa wuu quruxsanaa baa la yidhahda kolkaa labadaas wax lagu fasiraa ama alkitaaba kitaab xagga ilaahay lagu soo dejiyo idil baraa taasna waa lagu fasiri karaa laakiin waxaa kaa dambaysa watawraata baa kaa dambaysa wayucalimuhu ilaahay wuu barayaa waladkaas ilaahay wuu barayaa waladkaas alkitaaba kitaabkii buu baraya wax qoriduu nin wax yaqaano khad quruxsan buu ahaaba isagoo nina u dhigin macalin hoos fadhiisana kolkaasoo markuu wax qoraya kaali arag siday u quruxsan iyo walxikmata xikmaduu barayaa xikmada waa maxay waa in dadka lagu kala bixiyo xaq iyo cadaalad lagu kala bixiyo taasaa iminka loo jeeda taasoo baraya iyo watawraata kitaabkii tawraat ahbuu baraya walinjiila injiilna wuu baraya oo isaga ku gooni ah labaduba waa yaqiini ilaahay baa baray isagoo nina ka akrisanin ilaahay baa iska siiyey kolka saddex shaydii waa la baray wax qoridii koow iyo dadka in la kala bixiyo oo xaq lagu kala bixiyo oo si wanaagsan loo kala bixiyo xikmadii ah iyo kitaabkii towraad kitaabka injiilka wa rasuulan xaal uu yahay isaga oo la diray ilaa bani israaciila reer banu israaciil loo dilay loo diray isaga waxaasuu waa wadxaalo jumlaha aad mufrada ahaa maxaa loogu diray markii oo markii reer banu israaciil loogu diray muxuu ku yidhi anii anigu qad ji'tukum waan idin imid haddaa tihiin reer banu israaciil بآية معجزة إذن لإمت معجزة من ربكم ربكين حق سآهات معجزة سنة سنة أنه رسول أهي وحق إله لإيقى صادري معجزة سنة سنة حق ربكين إذن كلإمت معجزة سوامه بلو بآية كبه أني أنه أخلق وأن أبوري لكم إذنكم وحن إذن أبوري من الطين الضوابر حقه كهيئة الطوري مثل هيئة الطوري shimbirka suuradiisa wax lamid a ah maan idinka abuura shimbirka ilaahay abuuri suuradiisa wax lamid ah oo miligeeda ah kaaftu bimacnaa mili wey iyadaa mafcuulkii ah kaafta nafteeda ka hay-ati tayri ay mila suurati tayri shimbirka suuradiisa wax lamid ah iyaan idinka abuuraya dhoobada xaggeeda kolkaas fa anfuk waan afuufayaa fiihi fii daalika almili ka suuradda shimbirta lamid ah milagaas waxaan ku afuufayaa waan afuufayaa markaan afuufo fayakuunu wuxuu ahaanayaa dayran shimbir buubu ahaanayaa kolka hor dhoobaduu soo qaadaya shimbirka suuradiisa oo kale ka samey shimbirka suuradiisa wax lamid ah ka samey waa dhoobo maogtahay shimbirka suuradka laga samey halkaasay taalla kolkaasuu afuufaya ma afuufay waaba shimbir baalan lahoo duulaya waaba shimbir baalan lahoo duulaya kolka hore dhooba ahaa dhoobuu ku sameeyey shimbir suuraddiisa kolkaasuu afuufay ma afuufay waaba shimbir baalan lahoo duulayo oo qaylinayo waaba isagoo ah فأنفخ وأن أفوفي فيه في ذلك المثل بأن أفوفي فيكون كوكا وعهانا طيرا شمبر بوهاني بإذن الله إلهي إذن كيسا كوهاني yani muxuu ku tusinaya waxyaalahaasoo idin isaga waa dhaqdhaqaaqayaa mooyaan ilaahay baa samaynayo ilaahay baa gacantiisa ku samaynayo maaha isaga shimbirka ma dhigi karo shimbirka isaga waxba kuma dhigi karo biidni taas waa aayad kow aayadda labaadna waa maxay wa ubri'u waan bogsiinaya alakmaha kan indha la-aanta la dhalay akmaha waxaa la yidhahdaa kan caraf la-aanta lagu dhalay ma aha intuu kolka hore isagoo arag qabo intuu dhashay kolka dambe araggii oo waayey ma aha waxay akmah waxaa la yidhi ninkii indhalacaanta lagu dhalay yaa akmah la yidhaahdaa xataa waxa weyaan waxuu u badan yahay weliba aanan u jeexnayn xataa jeexi ishi aanan weli kuuskeedii aan jirin kaasaa loo badan yahay laakiin haddiiba arag la-aan lagu dhalay ishi jeexeeda iyo kuuskeeda ha joogaan miyaynu joogin akmah waa la odhan karaa laakiin waxuu u yahay kan dhala'aanta lagu dhalay xataa isha jaaxariyo kuuskeedii aan meesha ka muuqan kan halkaa gaar kan sidaas oo kale ah iyaan bogsiyaa buu leeyahay iska dhaaf mid wax arki jirayoo oo aragga waayey kaa iska dhaaf kan ay dhala'aan sidaa ugu dhashay iyaan bogsiyaa buu leeyahay ha wal abrasa iyo kii barasa qabay iyaan bogsiyaa wa uxyil meyta biidnillaahi iyo kulligood u taala وأحيي وأن وليا الموتى قوة دنتين وأن وليا بإذن الله إله إذن كيسة إيان كبك سيا كنون وليا بله وحوله لو صبح قبلك صبح سقوا النور إلى أنه أفر نفي وحبال الشيء سكساس وكلا كوكو حاسول هو معجز والنور بسوء النور بصبح هي مركز الدنيا دمنا وهكذا وحاسوا معجز كلك وأنبئكم وأن إذن ورميا بما تأكلون وحد عنيسا إيا ما تدخلون وحد كيسنسا وأن إذن ورميا تاسن ومعجز وحل هبلو مركا قولوا بتكتير وحي وحد عني دونتا هبلو صندوقا وحا كجر وحا كجر مش هذا كيد كاف وحي وحا ساكو كجر انت أصول العقا انت أصول دهب انت أصول أقرأ يكو كجر تولي ها وحي ملك كيرستان ودكتان وأور رميا كيد كين مجبلوي وحا سايدين كجروي waxa ay waxaasaad cuni doontaa wey saasuu uga warrami jiray waa waxyaalaha ugu sabab noqday reeb yani nimanka nasaarada ah inay yidhaahdaan ciisahani bani aadam waa welad ilaah maxaa yeele cajaa'ib bay arkay horta aabal-aan buu dhashay haddana wuxuu samaynayaa wax makhluuq aan samayn karin yuu samaynaya shindir la abuuro iyo wax dhintoo lasoo celiyey iyo abraska la bogsiye iyo ma arkaysa nin indhahaba aan loo abuurin ilaa isaga u abuuriyo iyo waxaan dadka ogeyn oo ka waramayo iyo waxyaalahaas oo waa wax ilaahay la gaar awey kolka waxyaalahaas arkay noloshiisa kolka waxa weeyaan markii dambe adduunka oo ka libdha weyne sidoo ku libdhi la garan maayo sidoo ku libdhi la garan maayo kolka jiritaankiisii hore abuuristiisii horena cajaa'ib baahay intuu noolaana cajaa'ibtaasaa laga arkay markii ogunku mid dhahay masacagii bebe eh. kolka waxyaalihii dhan nasaarada ku bixinaya inay yidhahdan kani bashar maaha waa in ilaah waxaasaa ku bixiyay laakiin waxa weyan waa imtixaano waxa weeye ilaahay ilaahay waxaa samaynay ilaahay mucjizo ugu dhig ilaahay baa mucjizo ka dhigo isagu wuxuu leeyahay ilaahay baa sameeyey aniga ma aha ilaahay markuu samaynaya gacantaada ilaah iyuu ku samaynaya wixii isagaan hirgelinay وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلكم waxyaalaha aad cunaysaan guryihiina dhexdood ama aad ku kaydaysanaysaan guryihiina dhexdood yaan idiin warramaya inna fii daalika kaa la soo sheegay oo afartaa waxyaalood ah afarta waxyaalood hadda aan soo sheegnay waxaa ku sugan la-aayatan calaama ku sugan lakum idinku idin sugnaatay oo tusinaysa inaa anagu rasuul ilaahay xaggiisa laga soo diray aan ahay mucjizo wey in kuntum haddaa tihiin mu'miniina intaasoo idin way idinku filan tahay in rasuul xag ilaahay lagu soo diray inaan ahay inaad ku garataan way idinku filan tahay intaasoo idil waxaa loo sameeyey waxaa weeye in rasuulnimadiisa ay caddaato ayaa loo sameeyey wamusadiqan xaaliya kii rumaynaya nabi ciise limaa shay rumay wamusadiqan xaal ana kii rumaynaya waa nabi ciise hadlay limaa shay rumaynayo bayna yadaya anigu horteeda ahaaday oo min atawraati towraad ah towraadna waa rumaysan yahay nabi ciise isagoo towraad rumaysan iyuu ilaahay soo diray iyo wali uxilla waxaan idinku imid wali uxilla inaan xalaaleeyo lakum haddaatiin idinku reer bani israa'iil inaan idin xalaaleeyo bacda aladii kii qaarkii xuruma la xaaranteeyey calaykum korkiina laidinku xaaranteeyey inaan idin xalaaleeyo darteed waxa weeye nabi ciise reer banu israa'iil nebiyaashoodii ugu dambeeya kolka waxaa weeye injiil baa la siiyey injiilshaas aada arkaysid kuma taala axkaama dadka lagu dhaqo axkaama lagu lagu socdo oo bulsho lagu dhaqo oo lagu maamulo oo qawaaniin iyo xayr ay leedahay ma laha kitaabka injiil la leeyahay injiil geligiisaba waxa weeyaan waa adab iyo duca iyo ilaahay xuskiisa saas oo kale wey iyo dulqaad saas oo kale wey gebigeed axkaam ma laha kolka reer banu israa'iil hibinkii nabi ciise waxaa bilqasab ku ah towraad inay rumeeyaano ku dhaqmaan towraad waa inay rumeeyaan towraad bay axkaamtii lagu kala baxayo idin ku taalla towraad lama nasakhin oo injiil towraad may nasakhin kolka labada kitaab inay ku dhaqmaan wey alcahd alqadiim waalcahd aljadiid baa la kala yidhi labadaba inay ku dhaqmaan baa la rabaa towraadna axkaamkii iyo wixii lagu kala baxyaa ku tahay tanna aadaabkii iyo dulqaadkii wey maxaa loogu dhigay nimanka reer banu israa'iil way footo gooyeen adduunyihii bay ku dheeraadeen qalbigoodaa engegay way islaayaan nebi iyo culucaalim iyo nin wanaagsan nimo kala yaqaanin adduunkaasaa ku fogaayo dilkooda wuu farabaran yahay higadarradooda way farabaran tahay adduunyadii baa la tagtay ceeb xun bay gaadhay kolkaasaa kitaabkan loo soo dejiyey iyaga oo heerka ay gaareen ee foolxumada iyo qalbiengeeg iyo macangegnimada heerka ay ka gaareen iyadoo laga soo dejinayo kolkaasa injiil waxay taraysaa iyay leedahay haddii ninkan dhabanka dharbaxa kaaga dhufto intaad ka aarsan lahayd dhabanka kale sii ha ku dhuftee oo waxaad tidhahdaa dhabankaana ku dhufo labada dhaban ha isku mid ahaadeena haddii nin la dilo waxau leedahay ha layska cafiyo ha layska cafiyo leedahay haliska cafiy baynama tawraad ay leedahay haddii nin la ilaa wa ilaa waa in la cafi ma jiro injiilna maxay leedahay cafi inwey haliska cafiyo xataa haddii dil yimaad iska cafi iska dulqaado ninkii wejiga kaaga tufo ahlan wasahlan dheh waxba adigu waxaad yeeshaa ha aarsanin ha cadhoonin ilaahay u go qalbigaaga jilci toosi nin ilaahay ku xiran oo habeenii maalin oogay saas oo kale noqo kaasi maxaa saasa loo jeedaa in reer banu israa'iil macangedi meesha ay ku gaareen qalbigeega in la dejiyo hoos loo soo dejiyo walidaalika waad arkaysa kuwan iminka waa iska dhigdhigaan kuwan suurooyinka ay leeyihiin waxaasoo idin waxay iska dhigaan dad malaa'ig oo kale oo saas oo kale ah hore ee diinta fartay wixii bay yaan daba haynaabay leeyihiin laakiin way qalloocan yihiin kolka waxay way qalbi jilacsan yihiin waa qalbi wanaagsannahay saas oo kale way naxariis badan yihiin saas oo kale ku kolka naxariistaas iyo taas oo kale u timid injiil iyada oo lasoo dejinayo heerkii ay gaareen reer banu israa'iil taasi arrinta ku saabsanayd laakiin axkaamtay ku dhaqmayeen waa towraad kolka towraad baa lagu socdaa laakiin towraad waxaa ku jiray waxyaalo shareeco ahoo reer banu israa'iil lagu imtixaano lagu adkeeyey baa ku jiray oo iyagu lagu imtixaanayay markii macangig ay noqdeen lagu adkeeyey baa ku jira wixii sidaas oo kale ahaana oo idinka xaaranteeyey ad adayga darteed idinkaga xaaranteeyey taasina waan idin xalaalaynayaa buu leeyahay waa sida suuratu ancaam ay sheegayso ma arkaysaa oo leeyahay kumanta ma arkaysaa wacala aladiina haaduu xaramnaa calayhim kulla dii dufurin yaan yaan ka xaaranteynay wa min albaqari waalghanami hilibkii geel iyo waa laga xaaranteeyey wa min albaqari waalghanami xaramnaa calayhim shuxuumahumaa ilaa maa xamalat duhuuruhumaa sawiil xawaayaa oo makhtarata bicadmi waxyaalahaas ayadda ay sheegaysaa ummadaha kaleba u xalaal bay ahayd laakiin reer banu israa'iil ba laga xaaranteeyey gaar ahaan waxyaalahaas sidaas oo kale ahoo laga xaaranteeyey oo adceegana waa waxaa la yidhi taasina waan idin xalaalayna oo dadka lama noqonayso laakiin sida kale towraad way joogtaa injiilna way joogtaa kolka labada oo wada jiro reer banu israa'iilna ku dhaqmaan taas saasay arrinta u socotaa waliuxila lakum bacd aladii xurima calaykum ina idin xaarant yani wixii idinka xaarantayey bacdigiis ina idin xalaaleeyey darteed wajiitukum waan idin imid haddaad tihi rabbina israa'iil biaayatin aayad baan idinla imid mucjizo min rabbikum rabbigiina xaggii aan idinkala imid waa afartaa iminka aan soo sheegnay weeye afartaas shimbirkii iyo akmaha oo la bugsiiyo abraska oo la bugsiiyo saddex soo iyo waxyii muusa diidinle afar afartuu maaha waxaad ku dartaa wa unabi'ukum bima ta'kuluuna wamaa taddakiruuna haddaad bogsiinta meel soo qaadid afar bay noqonaysaa haddaad bogsiinta labadooda kala qaadid shan bay noqonaysaa intaas wey wuxuu mucjize ahaan loo siiyey aayaddu waa taas wey waa ku celiyey mar labaad kolkii hore yidhi biaayatin min rabbikum kolkaasoo aayaddii inay shantaas tahay buu sheegay haddana kolkaasuu ku soo wuxuu yidhi anugu waa kasoo mucjize cad baan idinla imid kolka hadday sidaa tahay fattaqu llaha ilaahay ka cabsada oo wa atiicuuna i ateeca oo inaan rafi ilaahay ahay isagu rumeey oo iraaca wey ina allaha ilaahay rabbii anigu rabbigayga wey wa rabbukum idinku rabbigiina wey muxuu caddaynayaa inaynu isaga ilaahnimo iyo in ilaah iyo shaqo inaanu ku lahayn waa anigii anigii idinku isku mid baanu isagaa noo rabbiya anigu addoomihiisaa nahay wey kolka meeshaas waxay ku tusinaysaa inuu nebi ciise qirinayo inuu addoon ilaahay yahay oo iyaga oo la mid yahay kolku waxyaala ay nasaare ay sheegaysaa waxba kama jiraan waxaan isaga oo samaynayn ilaahay baa mucjiz ahaan u siiyin maahe ma aha ilaahnimo ama in ilaah inuu yahay maa facbuduuhu rabbigaas caabudu rabbigaas caabudu oo ka dambeey haadaakan kadi oo tawxiidkan ah tawxiidullah ma arkaysaa oo ilaahay la waxido oo cibaadada lagu waxido si keligii la caabudo ah siraaط mustaqiimi jid jid toosan w jidka toosan waa ka hadalka saas oo ah halkaas waxaad ka fahmaysaa nabi ciise wanaagga oo ku dhashay yahuudda ay leedahay sharcilaamu ku dhashay inayna ahayn nasaaradan ay leedahay waa biilaah ama waabi in ilaahna inaynan ahayn labadii midna ma ah waa nebi ilaahay abuuray oo ilaahay soo dirsaday oo ilaahay subxaanau watacaala aayada ku karaamayey wey oo addoon ilaahay ah kolka labadiiba iminka waa laga jawaabay yahuuddu waxay ka qabtay iyo nasaaradu waxay ka qabtay nasaarada ay siday u jeclaayeen macaha markay ku arkeen ay yidhaahdeen kan ilaah bani aadam ma bahe waaba ina ilaah ay yidhahdeen labadiiba isagaa jawaabkoodu waa sidaa kolka qisada in allaha astafaa laga soo bilaabo arinta saasay u socotay intaas waxaa loo soo jeediyey nebi ciise waxyaalaha laga sheegay inaan waxba ka jirin yahuuddi waxay ka sheegi iyo nasaaradu waxay ka sheegay inaan ka jirin kolka markuu sidaa ugu sheegay falamaa axasa markuu kasay ciisaa nebi ciise minhum kuwa reer bani israa'iila xaggooda alkufra kufri markuu ka kaso ka ogaaday iminka ogaataan loo jeedaa oo ka ogaaday yahuudina ay leeyihiin kani welad sharci ah wey kuwaana ay leeyihiin waaba in ilaah wey kan ilaah ma arka bashar ma ah ayay leeyihiin qaala kolkaa wuxuu yidhi nabi ciise man biilkeebaa ansaarii kuwii ii hiilinaya ilallaahi ilaah intii ka ahaal aan u socdo anugu xagga ilaahay u socdo iyaa ii hiilinaya oo kuwan kufaarta ah iigu hiilinaya oo dagaalkoodii ila galayo wey iska celintooda markuu kufri ka dareemay oo kufri ka ogaaday qaala wuxuu yidhi man juulkiibaa ansaarii kuwii hiilinaya ah ii hiilinaya ah ilallaahi ilaa intiisa anagoo u socdo ilaahay u socdo u tegaya miyaa ii hiilinaya qaala wuxuu yidhi alxawaarijuuna kuwii doorka ahaa oo isaga doorkiisa xawaarinta waxaa loo jeedaa kuwii isaga safwatuhu wa khaasatuhu baa loo jeedaa kuwii isaga doorkiisa ahaa sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam soo asxaab ilaahay uma doorin oo soo garab taagan oo diinta la fidiso oo dagaalka la gasho oo maanta ma arkaysa dhibaatada idilna sida isagu u maray ay u mar suusaas oo kale nabigan asxaab uma siinin isaguna asxaabtiisii xawaariyuun baa la yidhaahdaa nabigana kuwiisa garab taagay asxaab baa la yidhaahdaa isagana kuwiisa garab taagay xawaariyuun baa la yidhaahdaa magacan asalkiisa xawaariga ah wuxuu doonab ahaado ma arkaysa dhar cacad bay qaadan jireen xawaariga waxa loo keena cadaan waa la yidhaahdaa dad dhar cacad qaato ay ahaan jireen baa la yidhahdaa adugu waxyaala lagu sheeg sheegaa kolka niman toosan oo asxaabta nabigeena meesha ka joogaan nabiga iyo nabi ciise ka joogeen qaala alxawaariyuuna kuwii xawaariyiintahe doorka ahaa waxay yidhaahdeen naxnu annagaa ansaarullaahi ilaahay kuwa u heeliyey annaga ah ansaaru diinillaahi ilaahay diinkiisa kuwa u heeliyey annagoo ah annagaa kula safanayna wey aamanaa waan rumaynay bilaahi ilaahay waan rumaynay washhad maraka ciisow biannaa anagu muslimuuna kuwa rabbi u hogaansan inaan nahay oo toosan adigu noo marakac ilaan aakhare marka la tago nebi kastaba ummadiisa ama waa u marakaca ama waa ku marakaca waa labadaas weeye aniga ilaahay waan rumaynayo anaga maanta ma arkaysaa inaan muslimiin nahay noogu marakac nabi muuse nabi ciisow saas yidhaan kuwaasa isu soo dhinagay ay yidhaahdeen annagaa kula safan waa kuwa diinta nabigiisa fidinaya waa kuwa diinta ciise ku fidiyey meelaha ay gaadho idilba kuwa u sabab ahaa wey ee ku fidiyey eere bani israa'iil mahe dadka kale idil gaarsiiyey dhulkaaso idil taariikhdooda ninkii akrisiya wuu garanaya rabbanaa rabbigeeniyow aamanaa waan rumaynay bimaa shay baan rumaynay anzalta aa soo dejisay waan rumaynay oo towraad iyo injiil ah watabacnaa waan raacnay alrasuula rasuulkaagii nabi ciise ahaana waan raacnay faktubnaa rabbiyow noqon maca ashaahidiina kuwii maragta ah oo maanta ma arkaysa oo marag kacayo oo aakhara maragta noqonayo macooda noqon oo waa maxay waa ambiyadii kuwaas nagu daroo kuwaas kuwo la socda naga dhig ama kuwa marag kacayo oo oo maanta ma arkaysa oo ummadda nebiga ah calayhi salaatu wasalaam iyagoo aakhara marag noqonayo nebiyaasha u marag noqonayo nebiyaasha u ka noqonayo kolku waxay garanayaan in nebi maxamed lasoo dirayo oo ummadiisana ay dadka nebiyaasha ay u marag kacayso ah, litakuunuu shuhadaa cala annaasi faktubnaa noqor maca ashaahidiina kuwa marag kacaya macooda noqor ama ma ahe waxay ugu jeedaan hadal xeel dheerba ugu jeedana kuwa marag kacayo oo adigu wixii xaggaaga ka yimid ka marag kacaya macooda noqor waa kuwii shuhadada awey ah oo waa mahay oo dhiiga ka muuqda saasay yidhaahdeen kolka isagii iyo xawaariyiintii sidaas u qalba dilacsanaa ayaa isku dhanac noqday kolkaa waa makaruu way makri faleen kuwii reer banu israa'iil way makri faleen si ay nabi ciise u dilaan waa nimankii yahuudda ahaawey wa makara allaahu ilaahayna wuu makri falay siduu iyagu ma arkaysaa oo u baabi'in lahaa oo toori u noqon lahay wallaahu ilaahay khayru maakiriina kuwa makriga falay kan uu khayr badan wey maxaa yeelay isagaa ka abaalmarinayo kuwa makrigu falaa isagaa u khayr badan sababtu waxaa weeye kuwan markay shirqoolka samaynayaan ay ku heshiinayaan inay magaciisa dilaan ilaahay wuu arkaya ilaahayna markuu isaga iyagu shirqool u samaynayo ma arkaya kolka laba nina isa shirqoolayso oo midna wax alli wuxuu samaynayo la arkayo kan kale wuxuu samaynay uusan ka warrayn labadaa keebaa kaybarraynay adigu shirqool baa samaynaysaa laakiin meel baa kugu shiday waa lagu arkaya tallaabada qaadayso dhinaca kalena shirqool baa lagu samaynayaa waxba kama ogin labada kee najaxaya isku mid maaha ah, iyada markay shirqoolka samaynayana waxaasan dilaynaa saasa samaynaya ay leeyihiin ilaahay waa arkaya laakiin ilaahay wuxuu la damcsanaya inuu kaga arso iyo ku sameeyo ma arkaya kolka isku mid ma ah wallaahi ilaahi khayru maakiriina wallahu subxaanahu wa tacaala aclam billahi min ashaytaani arajiim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين إذ قال الله يا عيسى إذ وقتك شيخين محمد وحس قال أجر الله إلهي يا عيسى عيسو إني أنغو mutawafiika kii ku oofsanayaan ahay anaa ku oofsanaya oo nimankan yahuudahe kaasoo horjeeda ku dili maayaan anaa markii ajalkaaga u yimaado ku oofsanaya ajalkaaga markuu yimaado anaa ku oofsanaya kolka halkaa waxaad ku arkaysaa waxaan kolka macnaha markaan ku fasirno waxa weeye waxay ku tusinaysaa inay reer bani israa'iil ay leeyihiin nimanka yahuud anagaa dilni inaa qatalna almasiixa ciisa bna maryama ay leeyihiin inay aan waxba ka jirin macnahaas markaan ku fasirna inii anagu mutawafiika kii ku oofsanayaan ahay markuu ajalkaagu yimaado waraaficuka kii kii ku koryeeli baan ahay ilaya anag intii ka a ah kuu koryeelayo oo samadaha lagu geenayo ardada lagaa kaxaynayo iyaan ahay kolkaa sharqi ma aha markii ilaahay oo kor eh, nabi ciise kor oo geynayo inay oofsashadiisa ka dambayso ama ay ka horey sharqi ma aha lianna alwaawa laa taqtadi tartiib waxaa lagu caddaynayaa keliya nabi ciise inuu ilaahay oofsanayo oo nimankan yahuudda dilkiis aan shaqo ku lahayn aan dili karin waxaa kale lagu caddeynaya in ilaahay nabiga ciise kor yeelay oo sanada u kor yeelayaa lagu caddeynaya labadaas siday u kala horeeyaan ee sida kale meesha kuma cadda laba macno unbaa lagu caddeeyey wa mutahiruka kuwii kii kaa kii kuwa kaa daahiri baan ahay min aladiina kafaruu kuwii kufriyey oo yahuudan ah kuwii kaa dahirayaan ahay oo derisnimadooda iyo saaxiibtinimadooda iyo qurunkoodabu aan kaa dahirayo aan kaa dhexqaadayo oo meel wanaagsan oo nadiif ah oo ahlulaahi joogo oo malaa'igtii meelaha ay joogto aan ku geynayaan ahay wajaacilu ladiina kuwii kii kiyaali baan ahay itabacuuka ku raacay kii kiyaali baan ahay fowqa aladiina kafaruu kuwii kufriyey korkooda kii kiyaali baan ahay kolku waa laba mawsuul alladiina tabacuuka iyo aladiina kafaruu waa labada mawsuul maxaa loo kala jeedaa tafaasiir baa ku jirta labaan ka sheegayaa mid waxa weeye kuwa ku raacay waa kuwa isaga rumeeyey oo nasaarada ah wey aladiina kafaruuna kuwii yahuudda ahaa ee kasoo horjeeday uu yiri nabi ciise waa nabi ma ahe waa welid keyri sharci a yidhi waa kuwaas kolka kuwa nasaarada ah iyaa ilaahay wuxuu leeyahay waan ka kor waan ka yeelayaa kuwa yahuudda ah oo adugu kaasoo horjeeda kuwii ka sarreeyaan ka yeelayaa ilaa yowma alqiyaamati yowma alqiyaama inta laga gaaro kolka waxa weeye haddaa sidaa tidhaahdeed daa'iman waxaad arkaysaa nasaarada ka gacan sarreysa yahuudda intuu nabi ciise joogeyna sidaas oo kale iyagaa fiicnaa nabi ciise kadibna nasaarada ka gacan sarraysay yahuudda ilaa inta nabigeenna laga soo bixinayo nabigeenna markii laga soo bixiyey nasaaradii diinteedii way qalloocan tahay oo nabi maxamed ina rumaysay ahayd laakiin may rumaynin isla markaas sidii bay ugu sarraysaa ilaa yowma alqiyaama wali xataa nasaarada ha qalloocanaato markii nebi maxamed lasoo diray ay raaci weyday qallooci yahuudi ay samaysay markay nebi ciise kasoo wargeysatay oo kale iyo iyadana ay samaysay oo nebi maxamed ay rumayn weyday isla haddana way ka sarraysaa kolka alladiina atabacuukada waa nasaarada kuwii isaga raacay kolkaa raacidda ay raacsan yihiin ama sax ha ahaato waa intaa nab intaan nebigeedna lasoo dirin kuwii ka toosanaa diintooda wey ama baatilba ha ahaato nasaaradaa ka sarrayso daa'iman saasaan ka yeeli baana kaasi waa macno wey macnaha kale waxaa weeye aladiina tabacuukada nasaarada keliya ma aha inaad intii nabi ciise raacday oo wanaag ku raacday intii isaga oo joogay wanaaga ku raacday markii isaga oo la oofsaday kadibna wanaaggii saxa ahaa ku raacday markii nebi maxamed lasoo dirayna wanaagii sax ahaa oo ku raacday oo islaamnimada ku raacday oo waa maxay waa inay nebi maxamed rumeeyeen waa ummadda nebiga calayhi salaatu salaam kolkaa inta raacday nebi ciise waxa weeye oo saxnimo u raacday inta nebigeena lasoo dirin waa intii saxnimo u raacday oo diintii dhabta eed haysatay haddii nebigeena lasoo diray kadibna inta nebi ciise raacday waxa weeye waa inta islaamnimada isaga ku raacsan oo xaqa ku raacsan waa ummadda nebiga oo idil wey ama israel banu israiil ha u dhasheen ama ma ahe dad kale ha u dhasheen kolka waxa weeye waxa isaga raacay waxaa weeye inta toosan had iyo jeer xataa ummadda nebigeena soo galaysa ilaa isku islaam wey islaamnimada ay isku raacsan yihiin ku raacay kolka muslimiinta nabi ciise raacsanay isku mid yihiin yaa daa'iman ka gacan sarreeya fowqa aladiina kafaruu kuwii kufriyey oo yahuuda ah ka gacan sarreeyay kolka gacan sarreynta say ku noqonaysaa muslimiinta maanta may ka gacan sarreysa oo nabi ciise ay isku mabda yihiin yahuudda may ka gacan sarreysa gacan sarreynta waxaa loo jeeda ama xujaday ka helaan ama sida kale iyay ugu lib helaan marar badan baa in badan baa yahuudda laga sarreeyey oo dadkii toosanaa ay ka sarreeyeen haddii kolka ay awoodda xaggeeda ay hadday ku badiyaanna xujada xaggeeda kuwaan unbaa sareeya muslimiinta ah kolka labadaa macno yaa lagu fasiraa macnaha hore waa sahlan yahay haddii yahuud iyo nasaaro lagu fasiro labada ism mawsuul aladiina kafaruu kulligii yahuudan ku ridnay aladiina tabacuu kadan nasaaran ku ridnay ama ma ahe muslimiintaan ku ridnay oo nabi ciise iyo isku mabda yihiin oo israacsan yihiin aan ku ridnay kolka haddaad saa tiraahdid muslimiinta ka gacan sarraysa gaalada wey ilaa yowmi alqiyaama tan horena waxa weeye nasaarada gacan sarraysa yahuudi ka gacan sarraysa ilaa yowmi alqiyaama kolka labadaa macno waa lagu fasiraa haddii yahuudi iyo nasaaro aan ku fasirna waanu arkaynaa way ka gacan sarreeyaan walow baadil bi nasaaraha ku socoto waana markii nabi maxamed lasoo diray ay raaci waayeen wey kolka labadaa macan yaa yaa ugu dhow waxyaalaha inta lagu fasiro uma bacdigeed ilaa yowmi alqiyaamati kuwii ka sarreeyaan ka yaalayna uma bacdigeed ilaya anigu intii ka ebu ahayo marjicukum noqodkiina adiga nabi ciisow adiga iyo intii ku raacsan iyo intii kaasoo horjeedaba damiirku kolku wuxuu u noqonayaa nabi ciise hadalka isaga ku socday laakiin isaga keligii maa imanka isagii iyo labadii fariiqe eh, hadda aan soo sheegnay kuwii isaga raacay iyo kuwii kalaba marjicukum noqodkiina wuxuu ahaaday ilay anigu intii kaaba u ahaaday aakhir kolkaas fa unabi'ikum waan idin warramaya bimaa shay baan idin warramaya kuntum aad ahaydeen takhtalifuuna kuwii isu khilaafay fiihi maada dhexdiisaba isu khilaafay oo kuwii ku raacay toosnaana waxay sax ay u mutaysteen baan yaan idin sheegaya oon ku abaalmarin wixii kalena wixii ay baadilnimada ku mutaysteen ciqaab ah ayaan idin waramaya oon ka abaalmarinaya uma bad faxkuma baynakum idinku dhexdiidan xukmina uma bacdageed ilaya anigu intikeebo ahda marjicukum noqodkiini faxkumu waan xukminaya baynakum idinku dhexdiinaan xukminaya fii maa shay dhexdii baan ku xukminaya kuntum aad ahaydeen marka adinku joogteen takhtalifuuna kuwii isu khilaaf ahaydeen fiihi maaga dhexdiisin واقن حكمكين فأما الذين كوي كفروا كفري فأعذبهم عن عذابي عذابا عذابا عذابي عذابك شديدا أدق في الدنيا الدنيا دحدي هذا يعني عذاب أدق عذاب يا دل إيو قفالة إيو لا إيو وحس والآخرة آخرا عقابك آخر سبعي وما لهم قوة ومسقنان من ناصرين كوئه لي ومسقنان وأما الذين كوي كفروا آمنوا هميي وأma اladiina kuwii aamanuu rumeeyey wacamiluu الصaalixaati acmaal wanaagsan samaystay fayuwafiihi ilaahay waa u uufinaya ujuurahum ajriyaalka ay mutaysteen waa u uufinaya ama fanuwafiihim waanu uufinayna ujuurahum ajriyaalkoodaan u uufinayna wallaahu ilaahay laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa daalimiinta ah ma jecla oo kolka waa kuwii hore aan soo sheegnay kaafiriinta ahaa bas maadaama daalimiinta oosan jeclayn kuwa toosan sidaa daraad buu u siinaya dalika almadkuuru kaa lasoo sheegay kaa lasoo sheegay oo shan ciise shanigiisa ah natluu waan akrinaynaa hu kaasi waan akrinaynaa caleyka korkaadaan ku akrinaynaa kaa lasoo sheego ciise shanigiisa ah korkaadaan ku akrinaynaa nabi maxamedow kaa aan akrinayna min alaayaati aayaadka xaal uu ka mid yahay xujooyinka ilaahay soo dejiyey xaal uu ka mid yahay bog dikri dikrigii xaalu ka mid yahay dikrigii alxakiimi ee xikmada lahaa oo qur-aanka ah yacnii shanigaa ciise adugu lagugu dul akrinayaa waa xujooyinkii ilaahay soo dejiyey iyay kamid yahay iyuu kamid yahay oo ah nabi ciise iyo qisadiisa sida saxa ahayd ah wuxuuna kamid yahay qur-aanka shanigaa ciise hadda iminka lasoo sheegay waa wax qur-aanka ka mid ahoo qur-aanka aayadaha iminka aan soo sheegnay ku saabsan waa shay qur-aanka ka mid wey ah. ina masala ciisa ciise xaalkiisu cinda allahi ilaahay agtiisa ka masali aadama aadam xaalkiisuu lamid yahay khalaqa ilaahay wuu abuuray aadam hu aadam ilaahay wuu abuuray min turaabin turaab buu ku abuuray uma bacdigeed qaala wuxuu ku yidhi lahu aadam kun ahaw yuu ku yidhi kolka fa yakuunu wuu ahaanaya waa sidaas iminka nebi aadam aabala-aanta yani nebi ciise aabala-aantan oo la abuuray wuxuu la mid yahay nebi aadam nebi aadam aabba la-aan baa la abuuray iyo weliba hooye la-aan turaab buu ka abuuray saasuu la mid yahay mahee la odhan maayo maxau aabbo aabba la-aan see lagu dhali karaa la odhan maayo haddii sidaa la yihahdo nebi aadam baaba ka daran wey nebi aadam aabba iyo hooye midna ma leeyahay ina masala ciisa ciise xaalkiisa cinda allahi ilaahay agtiisa ka masali aadama aadam xaalkiisuu la yahay khalaqahu ilaahay aadam uu abuuray min turaabin ciid buu ku abuuray ciid baa laga sawiray markii ciiddii laga sawiray dhoobo isku duburlinoo la sawiray oo noqday bacdigeed qaala ilaah uma bacdigeed qaala ilaahay wuxuu ku yidhi lahu aadam kun ahaw oo insaan ahaa wey fayakuunu kolkaa wuu ahaanaya mudaarica waxa weeyaan oo mudaaric mudaaric baa laga cabiraya lakiin arrinta horey baa u dhacday alxaqu huwa kaa la soo sheego sha-an ciise ah شan ciise hadda aan soo sheegnay sida aan ku soo sheegnay alxaqu isagaa xaq ah min rabbika rabbigaaga xaggii xalaal uu yahay falaa takun ha ahaanin nebi maxamedo min almumtariina kuwa shakiya mid ka mid ah ha ahaanin nabi ciise xaalkiisa waa sidaas intaa aan soo warno wadno idil nabi ciise inuuna ilaah ahayn ayaa lagu tusinayaa faman qofkii xaajaka kula dooro nebi maxamedow fiihi fii sha'ni ciisa kugula dooda waa lasoo cadeeyey min bacdi maa jaa-aka wixii ku yimid min bacdi maa shay bacdigii kugula doodo jaa-aka ku yimid oo min alcilmi cilmi ah cilmi baa nabigeena xagga rabbi igu yimid oo sha'ni ciisa ku saabsan siduu ku dhashay noloshaysa siday ahayd siduu ku libdhay wixiiyo idil ilaahay ka warbixiyey ilaahay hadday nimanka nasaarada ay ka wareereen ku wareereen ay markay arkeen habkuu ku dhashay iyo siduu ku noolaa iyo siduu ku libdhay markay fiiriyeen ay arkeen ay yidhaahdeen kani bashar ma aha bashar waxaana laga hayin baa laga hayaa ay yidhaahdeen oo ilaahnimo ka dhigeen ilaahay baa ka warbixiyey dhabtu waa sida iminka aan soo sheegnayba nabiga iyo ilaahay leeyahay faman xaajaka qofkii kugula dooro fiihi fii shani ciisa min bacdi maa shay bacday kugula dooro jaa-aka ku yimid oo min alcilmi cilmi ah faqul dheh tacaalow kaaliya nadcu aan u yeerno abna'anaa wiilishayada iyo wa abnaa'akum wiilishiin aan u yeerno wa nisaa'anaa naagahayada iyo wa nisaa'akum naagihiin aan u yeerno wa anfusanaa anaga naftayada iyo anfusakum idinku naftiin aan u yeerno aan isu soo baxno uma bacdigeed markii aan u yeerno kadib nabtahili aan habaartanno iminka ibtihaalka macaani badan buu leeyahay iminka habaartan baa loo jeedaa oo fanajcal aan yeeln lacnat allaahi ilaahay lacnadiisu cala alkaafiriina kaafiriinta aan yeeln wuxuu ahaa wafdigii yimida ee nasaarada ahay nabiga la murmayay wafdi majraan iyaa markii xaqiiqi sidaa loo sheegay loo qanciyey iyo haddana qanci waaye magaciisa waa lagu warbixiyey siduu ku noolaa siduu ku dhashay qoyskuu ku abtirsanayay wixii walba laga soo sheekiyey kolka sidaas markii sidaa lagu soo sheekiyey way ku qanci waayeen haddana way diideen marba haddaa diideen oo li mancee la adhihiin kaaliyaa layidhi aan ah, isu baxnay idinku caruurtiin iyo haweenkiina soo kaxays anagana caruurta iyo haweenkan soo kaxaysina banaankan u baxayna ilaahiyuu labada iyada qolo kam nabi ciise ka been sheegayaa ilaahu hala lacnada ilaahu baabi aan idhaha ilaa si kale ma jirte kaaliya layidhi saas oo kale ila xujadii diide kolka waxaa layidhi kaali ilaahiyuu kay qalloocan oo beenta sheegaya ilaahu lacnad ku rid ilaahu baabi'i amiraha kolka asagaa baabi'i doonay markii halkaa maraysay waxay yidhaahdeen maya anaga kuma jirna sidaad iska ahaaw anaguna saaidaa iska ahaanay